ummadaani ninka sigaarka caba ma jecla kan jaadka cuna waa kasii necab yihiin kan khamriga caba iskaba dhaafba nagamaba dirsanaba nagamidba ma ahaba isagu marka nin aan nagamid ahayn inuuna hogaamiye maacuun ma tahay oan u arkaynaba inaanu nagamid ahayn oo aanu shaqaba nagu lahayn ninka khamriga cabaha ummadan kama tirsana shaqaalku ma laha adduunyada meelay caadi ka tahay waa jirta ha laakiin soomaaliya maaha wax kastoo geesi ahaw aqoon badan lahaaw maxaan ku idhahdaa si waxaad doontaba ahaw haddaadan basijirin lahayn waxa kaloo dhan macno ma samaysana macno ma samaynaya ninkaan sarkaal u qalminayaan sarkaal laga dhigin waa lugooyo soomaaliya faralaqaad waa la fasaxa hogaan ma loo dhiibaayo ciidamadeena cilada ay leeyihiin oo ugu horeyso iyo meeshay ka liitaan ugu horeyso waa hogaankaas waay dad yar yar da'diina ah boodi kara dhici kara la seexo kara askariga jadda dhexdeeda oo hogaamiya waa meelaha yani aan ku liidanay kamid tahay ma doonayna marka nin ciladaysan sida waa noo buuxaan kuwa ciladaysan hadday noo joogaan waa buuxaan naguma yara marka kuwo kaloo ciladaysan inaan kusii darno kusii darno macno ma samaynayso iska qayil iska seexo cadowga cawada inta kuusoo dhinta qararaxa kusii adoo hurdaa inta meeshaan kugu yimaado askariga horta ko waxaa laga rabaa naftiisa inuu ilaaliyo asiga isbadbaadiyo markaas kadib wax badbaadi karaa haddaanu baa asiga isbadbaadi karin muxuu kaloo badbaadi karaa ninka inta iska qayila cawada barkintiisa dheeraysta iska seexday ee cadowda aan hurdaynin saa u gaaf inta u yimid asoo jiifa xabad inta lakuya qorigana ka qaatay meesha lagaga tagay waa karaamo jab meesha ugu weyneed wa iyo foorxumo midii ugu weyneed wa marna ma rajaynaayo in maxaanku idhahdaay idaka xaggiina ay ka imaan doonto oo maxaanku idhahdaay waxay doonto ma rajaynayo dii alla yidhaahdo taariikhda waad la socotaan dhacdooyinku waad la socotaan unug dhan dhanuu meel joogay iyo sarkaalkoodii ayagoo hurda inta loo yimiday inta la dilay dhammaantood laga tegay yani waxyaabaha oo in wax laga barta u baahan waay sarkaalkii yani haystay unuga maana umalayna weliba kasan ha haystay oo meesha kula jif waa maxay sababta wax kala maaha way qayila waa si saxda yani marka inaan qadarta ilahay usaarino toodiyaa meesha ku dhamaata adnaano may sax maaha waa dayaca meesha ugu weyneed waa weliba waa ka xunnahay waan ka murugoonay aada iyo aaday noo dhibtay yani dhimashadooda runtii wax oo yani aada u xanuun badan oo aada iyo aad noo xanuun gelisay maalinta naloo sheegay dhammaantan shoogaan noqonay subaxdii markaan warka maqalnay war aad iyo aad looga naxo oo murugada waay hadda maxaan qaban karnaa laakin ya taasoo kale aad iyo aad inuga faldamay saraakiisha weliba mas-uuliyadda gaarka waxay ka saaratay kamid tahay askari waa inuu isbadbaadiya sarkaalkiisuna askari inuu badbaado waa inuu ka shaqeeya markuu badbaado iskaliwey kadib wax badbaadin karaa laakin nin isay badbaadi waayo waxbuu badbaadi karo sawdiyaa dhammaatay si alla qadarta qadarta ma diidanin laakin dayacaad waa gooni marka magaca lagii bixinayo wuxuu ku xiran yahay dhaqankiina wixii lagu arkay uu ku xiran yahay runtii taliyaan hadda haystay muddadii meeshaan tababar ka socday waxaan dhaaba nimanku dee niman intaa tababar kusoo jiro uma eke waa sideeyo isaga oo maxaan ku idhahdaa heebadii iyo dalkii iyo dadkii inuu difaaca loo dhaariyey oo dhaartay ayaa markii dambe wuxuu ku sifoobay muwaadiniintii inuu dilayo dadkii dalkii inuu khiyaamayo maanta waa laga yaabaa taliyaalka sidaad maqlayseen tuuta iyo yuniformaa loo laayahay intee loo keenay ma loo helay waa loo helay inay joogto duruufo gaaraan ku sugannahay